بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر في baabi bayaani أن الإسلام badaأa غarيibا وسيعuud غarيibا وإنه yأriز byna الmasjidayn wuxuu ku saabsan yahay bayaan أن الإسلام caddayn la caddaynayo أن الإسلاama islaamka badaأa inuu bilowday غariiban xaal uu yahay غariib wasayacuudu waana u noqon doonaa gariiba xaaluu gariib yahay wa inahu islaamkuna yaarizu wuxuu ku aruuri doonaa bayna almasjidayni labada masjid bidaayata alwaxyi waa inoo imaan doonaa kayfa bada'a alwaxyu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam wixii oo fatra min aلrusul lagu sugan yahay oo bayna nabiy llaahi ciisa iyo nabigeenna sala allahu calayh wasalam lix qarni ay u dhexaysay milladaasi laiska dhexlay ee millata ibraahim alxaniif ee maka almukarama oo ibraahim alkhaliil calayhi salaam uu soo gaadhsiiyey wiilkiisii ismaaciilla uu dejiyey kacbatulmusharafana laga aasaasay miladaa iyo diintaasi muddo hadday socotay oo ambiyada iyo rususha ismaaciil calayhi salaam baa asagu maka joogay inta kale banu israa'iil iyagu waa ka maqnaayeen oo shaam iyo kayrkeed bay ambiyadaa ka soo bixi jirtay laakiin ibraahiim wiilkiisii ismaaciil waa kii keenay ismaaciilna waa ina ibraahim israa'iilkaad maqlin waa yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahiim halkaasaa marka ismaaciil calayhi salaam oo nabigeenna uu ka farcamay iyo ambiyadii kale reer banu israa'iil ugu kala baxay muddo markii la jiray oo diintii ibraahim alxaniif ee ismaaciil calayhi salaatu wasalaamna uu maka uu ku barbaaray ee uu ka waday makadii kacbadiina laga dhisay kadib waxaa bilaabatay fatra waxaa bilowday cibaada hayr illaah waxaa la aaday shaam asnaam waa kii uu soo qaaday oo soo arooriyey camr bnu luxay hubul iyo cuse iyo manaati iyo laati iyo asnaam baa bilaabatay ilaahay khayrkii la caabuday kacbadii musharafadeed baa lagu soo arooriyey miladii ibraahima xaniif baa la baabi'iyey wax yar mooyeene intii kaleba macaalimteedi iyo muuqaalkeeda dhan waa baaba'ay kadib baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamed uu ka soo dhex saaray umulqura wa man xawlahaa maka almukarama carab iyo quraysh isagoo risaaladiisa ay tahay kaafatan linnaas dadkao dhanba ay caam u tahay raxmaddaana caalamkao dhan ba lagu talagalay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin hadduu soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi laa ilaha illa allah hala dhaho tawxiidka ugu yeeray qariib buu noqday oo ajacala alaalihata ilaahan waaxidan baa la yidhi wax ah, qariib ah oo war qariiba la yimid oo wax la yaabla la yimid ina hada la shay-un cujaab bay dhaheen nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasuu wuxuu ku noqday afartan sano meesha uu joogay laga yaqaanay laga soo dhoweyn jiray yaa wuxuu noqday isaga iyo warkiisiba wax qariiba oo lala yaabo oo ummaddu ay ku tacajubto ku sheekaysato nuurkii marka waxaa bilowday in yar in yar in dadka usoo galo islaamkii ay qaataan gurigiisii khadiija iyo wiilkii yaraa ee uu korsaday cali bin abi daalib ahaa saaxiibkii abubakr sidiiq dad mawaali ahoo ayaguna aan wax markaa hortaagan oo waxyaalaha dadka hortaagan ama qabiil ama kibir ama xamiya ama maal ama madaxnimo waxaasoo dhan intii ay haysatay dib bay u dhacday oo ku dheganayd hawaaw nafsi mawaali dad ah soo islaamay oo ama addoomaha ama la xoreeyey ama aan ka dhalanin dadka asxaab nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa oo taqaanayna way soo galeen kuwiina dacwadii bay sii wadeen dacwa siriya saddex sana socoto hoos laga waday kadib ayuu nabiga la jahray calayhi salaam fasdac bimaa tu'mar waacrid can iljaahiliin marka uu la jahray laftirkeeda cadowgii baa kusii dhiiraday qurbo ayay galeen islaamnimada ninkii lagu maqla waa la dili wax la yeeli la dhaawici la caburin la xidi qurbadaasi marka islaamka ku bilowday laakiin waa socotay oo waa nuurkaa ilaahay ugu talagalay inuu gaarhsiiyo meesha ugu talagalayoo gaalada iyo mujrimiintuba ha kohdaanee ilaahay nuurkiisa inuu taam yeelo ayaa subxaana wa tacaala u ballan qaaday qurbadaasuu ku bilowday kadibna maka almukarama waa laga haajiro madiina la tegay muhaajiriina ansaar baa bilaabatay islaamka jasiiratulcarab uu ku faafay kadibna rucatulislaam waa sii badatay islaamka meeshaad gaadhay aad arogtahay buu gaaray oo maanta beytu madarin walaa wabar meel walba maa balaqa alleylu waannahaar habeen iyo maalin meesha ay gaadha adduunka maanta tawxiid iyo islaam baa ka jira marka uu qurbadaas soo maray kadib wuxuu gaaray shuhradaasuu gaaray shuhradaas uu gaaray haddana ma socon doonto adduunku waa baabi'i doonaa intuuna baabi'in islaamnimadii iyo muslimkii haystay ayaa sii yaraani sii yaraani sii yaraani ilaa marka ugu dambaysa inta ugu dambaysa ee daa'ifada ah dabayshii uu nabiga sheegay calayhi salaam xadiidkan soo maray nafta laga qaado oo isaa ku dhintaan marka islaamka wuxuu ku soo aruurayaa marka dambe makiya madiina oo meeshii marka hore ka bilowday ahaa meeshii samada marka horeba isku xidhaysay ardada iyo samada waxyaa isku xidhaaya maka iyo madiina halkiibu haddana ku soo aruuraya qaala xadaanaa mxamed bnu cabaad wbn abi cumara jamiica can marwan alfazaari can ibni cabaadin qaala xadaanaa marwan can yaziid can ibni kaysaan can abi xaazim salmaan alashjaci mawla caza alashjaciya can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu waardaah qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi bada alislaamu islaamku waa bilowday qariiban isagoo ahoo aad iyo aada laangaab u ah mar buuba nabiga keligii towxiidka ku dhawaaqay labay gaareen saddex bay gaareen qariib buu ahaa waseyacuudu waa noqon doonaa kamaa badaa siduu u bilowday qariiban xaal uu yahay ayuu ku noqon doonaa oo waxaa islaamka haysta wax lala yaabo ee islaam baan dabaqi oon ku dhaqmi oon ku camalfali iyo qur'aanka ha lagu dhaqma leh la yaab iyo qariib waxay noqon doontaa adduunka o dhan ba uu iskugu imaado oo la yidhahdo nimankaa wax la yaabay la yimaadeen oo adduunka khilaafsan ha la qabto oo ha la baabi'iyo oo ha la gaadho halkaasay ku noqonaysaa kamaa bada'a qariiba xilli waxaa marka ay gaadhay qofka islaamka haysta islaamnimadiisii ay noqoto wax u qarqarsado oo ula dhuundhuunto qofkii fasqiga ama munkarka ama shirkiga ama kufriga ama afkaarta kala watayna uu xabaaro iyo reer magaalnimo iyo tadawur iyo horumar uu dadka uu maarata u muujiyo iclaankaa arkaysaanna wixii xumaana wax fiican buu ka dhigay wixii fiicnaana wax xun buu u ekaysiiyey kamaa bada'a siduu u bilowday buu qariiban ku noqon doonaa fa tuubaa waxaa liibaanay lilghurabaa kuwaa ghurabada ah ee markii dadku ay fasahaadaan yuslixuuna maa afsada annaas dadka waxay fasahaadiyeen iyo noqodkay shareecada ka laabteen iyo diintii oo ku dhaqankeedii ceebba loo arkay xilligaasi kuwa diintooda ku dheggan ee ku camalfalaaya ee u sabraaya kuwaasaa liibaanay fa tuubaa tuubaa lahum xusnu ma'aab waxay leeyihiin jannada ayay leeyihiin shajara ku taalla jannada ayaa jirta geed ku taalla oo tuuba la yidhaahdo oo qofka raakibka ee faraska aada u dheereeyo saaran hooskeeda uu soconayo boqol sano uu haddana hooskeeda uuna soo afjaraynin waxaa iska le duubaa lilqurabaa qof dadka diintooda ku dhegan ee ku camalfalaaya ee culays kastooo haysta iyo magac kastooo loo bixiyaba ku dheggan daa'ifada mansuurada ehe daahiriin cala alxaqa ah kuwaa way liibaaneen buu nabigu sala allahu aleyh waali wasalam qaala waxadaanii moxamed bnu raafic naysaburi wاlfadl ibnu sahli acraj qaala xadaana shabaabة bnu sawaar qaala xadaana caasim huwa bnu moxamed alcumari can abiihi can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina alislaama islaamku badaa wuxuu bilowday qariiban xaaluu qariib yahay oo la yaab ay noqotay oo ay tawxiidka inya un ay ku dhegan tahay wasayacuudu waa ku noqon doonaa qariiban xaaluu yahay xaalkan islaamku uu soo maray ee mar uu adduunkaba in badan kamida u haystay waa laga bixi doonaa wey sayacuudu qariiba qariib buu ku laaban doonaa kamaa badaa siduu u bilowday wa huwa iimaanka iyo islaamnimaduna yaarisu waxay u soo hoyeen oo u soo dumi oo ku soo aruuri bayna almasjidayn labada masjid masjidaynku waa masjid alxaraam oo makal mukarama masjidkaa ku yaallay kacbada iyo masjidu nabowi shariif nabigeenna sala allah alay wasalam masjidkiisii oo madiina munawara ku yaalla labadaa masjid waxay saldhig u ahaayeen shareecada iyo diinta iyo nuurkii adduunka ku faafay ayay saldhig u ahaayeenoo samada iyo ardada meeshaasay iskaga furaayeen halkaasay iskaga furaayeen saddex iyo toban sanana makal mukarama hogaaminaysay oo waxyiga uu ku socday toban sanana madiina almunawara ayuu waxyigu ku soo degaayey oo nabiga meeshuu fadhiyay sala allahu aleh wasalam aheedee markii dambana ugu xabaalay haddaba ay tahay xabaashiisa rasuulka sala allah aleh wasalam halkaasuu iimaanku marka ku soo aruuri doonaa wey oo markii u horraysayna sikaasu ka bilowday ilaa yowmina haada ilaa maantadanna labadaasi masjid ayaa islaamka hogaaminaya labadaa masjid baa hogaaminaya oo meesha ay cilmiga iyo diinta faafinteeda iyo culummada ay iskugu imaadaan halkaas ahayd ilaa yowmina hada alxamdu lilah way socotaa oo meesha markaa haddii aad tagto aad ku arkayso intaas oo culamaa oo kala jinsi ah oo duruus ku akrinaya oo ardo dalabatulcilmina ay hoos fadhiyaan hal masjid yaad arkaysaa wuxuu shan lix xalqaha ay ka socoto oon is ogayn oo is arkaynin nin walbaba halkiisuu ka wadaa madiina almunawara gaar ahaan oo u dambaysay waxyiga nabiga calayh salaam meesha usoo hijrooday aheed waa meesha ilaa yowmina hada iyaguna noqotay meel cilmiga ku caanbaxday ayay noqotay hadday noqoto xalaqaadka ka socda iyo duruusta nadaamiga ee ka socota masjidka gudihiisa amankan maantaba iyo jaamacaadka ku xeeran iyo mujtamaca degan siduu qaabiliye iyo deganaan iyo xasilooni ilaahay u siiyey ee diinta iyo shareecada oo ugu maaragtay khidmaynayaan waxaan ku gaaray asheekh cumar alfallaati oo maqrib alcarabi ka yimid asheekh caطiyata asaalim oo masri ah asheekh maxamed alansaari oo isagana dhulkan hadda maali la yidhahda ka yimid asheekh cabdimuxsin alcabaad oo isagana maaragtay mandiqada ah burayda qasiim asalkiisa ka soo jeeday wa sheekh maxamed mukhtaar ashanqiidi oo asalkiisa muritaani u ahaa mashaa'ikiyo culumo kala duwan oo waddamo kale ka yimid ayaa meeshaasi fadhiyey oo ilaa yowmina haada qaarkood ay fadhiyaan sidaasayna ahaan jirtay oo waa meeshii ay culummadu abu hurayra saxaabada nabiga calayhi salaam ilaa iyo maalik ibnu anas ilasbaxi kitaabkiisa muwata uu ku aqrin jiray waa marka meel cilmiga iyo waxbarashada iyo tacliinta iyo diinta faafinteeda iyo islaamka mar walbaba uu ku soo aruuray ahayd qiyaamaha markuu soo dhowaadana xilliga gaar ahaan dijaal labadaa masjid oo la ilaalinaayo uuna geli karin ayaa islaamku ku soo aruuraya qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana cabdاllahi bnu numayr abu usamata can cubaydاllahi bni cumar xaa waxadaana ibnu numayr maxamed bn cabdillaahi qaala xadaana abi qaala xadaana naam kii hore ah faduba lilquraba soomaan dhamayn wahuwa yaarisu bayna lmasidayni kamaa sida axsanta kamaa taarizu alxayatu abaysada iyo masasku siday ugu hoydaan fii juxriha godkeeda oo hadday meelaha soo qaraabato marka dambe godkeedaasay kusoo aruuri oo geli oo isku garaangarini oo ku soo aruuri halkaasuu islaamkana kusoo aruuri doonaa waa tashbiih wey madiine iyo maka qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana cabdullahi bnu numayr waabu usaamata can cabdillaahi bni cumar xaa waxadaana ibnu numayr qaala xadaanaa abi maxamed cabd cabdillaahi bni numayr wey qaala xadaana cubaydullaahi can khubayb bn cabdiraxmaan can xafs bni caasim can abi hurayrata radi allahu canhu ardaa ana rasuula اllahi sal اllahu alيh waslama qaal ina aliimaana iimaanku layaarisu wuxuu usoo dumi doonaa yandamu wayajtamicu ila almadiinata buu ku soo aruuri doonaa kamaa taarisu alxayatu xayada iyo abaysadu iyo siday ugu soo hoydaan ilaa juuxriha godkeeda ay godkeeda deen ugu soo aruurto day gasho ayay isku garaangarin oo isku aruurin oo isleekaysiin baabu dahaabi aliimaan iimaanka inuu tegi doono aakhira azamaani zamanka aakhirkiisa in doono taas macnaheedu waxaa weeyaan baadiruu bilacmaali asaalixaat in camalka saalixa lagu degdego intayna fitantaa imaanin xilli aan iimaan aan layska aqbalaynin baaba imaan doonaba oo iimaankuna uu baabi'i doono ayaaba imaan doontee intaa ka hor nin iimaankiisa ha xoojiyo oo iimaankiisa ha maarata kor ha u qaado biyaqiin iyo muxuu ahaa camal saalixa ha la yimaado qaala xadanii zuhayr bnu xarbi abu kaytama qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim asafaar can xamaad qaala akhbarana haabit ibnu aslama can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhacayso xataa laa yuqaal ilaa aan la dhihin fi lardi dhulka allah allah dhulka allah allah wax la ilaa laga waayo qiyaamaha ma dhacayu nabi sala allah alay wasalam allah allah qof leh oo ilaahay aqoonsan oo cubuudiyadii cibaadada rabbi uu leeyahay cibaadat ullah aqoonsan ilaa laga waayo qiyaamaha dhici maayo waa buunkii la afuufayo wey ee dadku ku baba'ayeen kadibna mid kale la afuufi waa lagu soo noolaani kadibna ilaahay baa la hor tuuran subxaanahu wa tacaala oo faslqadaa iyo kala saarkii iyo xashrigii baa imaan iyo imtixaan wax allaala wixii adduunka lagu soo sameeye lasimtixaamo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdurazaaq bnu hamaam akhbaranaa macmar bnu raashidin can haabitin can anasin qaala anas wuxuu yidhi ibnu malik albasri alansaari alkhasraji qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonto calaa axadin qof yaquulu leh allah allah yay ku dhici dadaan alle aqoonin oo rasuul aqoonin oo diin aqoonin oo gaalo ah oo sida xoolihii isfuulfuuli bannaanka fii saxiix muslim buu noogu imaan doonaa nabiga calayh salaam inuu yidhi yatahaarajuun tahaaruju lxumur tabaaraha say isku fuulaan oo kale xishahooda intuu tago baaba o ayay dadku waxay noqonayaan dad aan qiimo aleh agtiisa ka lahayn kuwaasaa marka wadnaha la jari oo buunka lagu afoofi baaba wuxuu ku saabsan yahay jawaasu listisraar in la siraysto inay bannaan tahay biliimaani iimaanka la siraysto lilkhaa'ifi qofka cabsanaya qofka baqaaya ee ka yaaban in cadowgu uu waxyeelo oo dhibaato u geysto inuu iimaankiisa qarsado oo uuna muujisanin way bannaan tahay way u banaan tahay hadduu mukrah yahay oo la khasbi oo dhibaato loo geysani inuu qasdo waa u banaantah qaala xadaana abu bakr abi shayba wamaxamed bn cabdillaahi bn numayr wabu qurayb maxamed bn lcala walafdu labi qurayb qaaluu waxay dhaheen dhammaan xadaanaa abu mucaawiya maxamed bnu khazim dariir can axmed sulaymaan can shaqiiq bn salamata alkuufi can xudayfata bn alyamaan radi allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi saaxibu sirri rasuulilahi baa la yihahda nabigaa sirta ku qarsan jiray waxyaalaha fitanta iyo munaafiqiinta iyo dad gaar ah ayuu sheegi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam taana waxay tusaysaa ammaanada uu leeyahay iyo kalsoonida nabiga agtiisa uu ku qabo qaala wuxuu yidhi xudayfe kunnaa waxaan ahayd maca rasuulillaah rasuulka maciise calayhi salaatu wasalaam baan joogno faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi axsuu lii itira kooba kam inta yalfidu lislaama islaam ku hadlaysa inta islaam ku dhawaaqaysa maanta hal ii tirakoob yidhi nabiga sala allah aleyh wasalam tirakoob qaala faqulnaa markaasaa waxaan idhi yaa rasuul allah atakaafu calayna miyaad noo baqi yaraan miyaad nooga baqi wanaxnu annaga oo maa bayna sitimiati ilaa sabcomia lix boqol ilaa toddoba boqol annagoo cagacagaynayna maanta miyaad yari nooga cabsanaysaa nabi allow mar waxaana soo martay tiradu ay yar tahay oo waxba laiska celidalayn karin oo kacbadii laisku diidan yahay lix boqol iyo toddoba boqol nin oo gaashaanqaad ah annagoo ah miyaad maanta noo cabsan rasuul allow waa lix boqol maantana milyaar wa wanisu milyaar ya iyay muslimiintu marayaan tiro meel walbay carrada ka bateen laakiin tayadii baa xun diintii ilaahay baa laga jeesaday kalsoonidii lagu qabayna way yaraatay daba orodkii gaalada iyo waxay haystaana wax la moodana way badatay markaasay waxay noqdeen kufaa ka guhaa'isayl daadkii oo kale sida xumbadii iyo daadxoortii bay noqdeen lix boqol baa shafka garaacanaya saxaabada nabiga lix boqol iyagoa shafkay garaacanaya waxay leeyiin ma annagoo lix boqol iyo toddoba boqol gaarray yaad noo baqaysaa nabi allow maanta koonkii kaleo dhan waa gaalo adduunkii kaleo dhan dowladihii xoogga lahaa quwa cudma faris iyo ruum oo waxaa ku xeeran xoog iyo xeelad iyo iyo muxuu aha hubba haysta iyo tiraba qaala nabigu wuxuu yidhi inakum laa tadruuna ma ogidiin waxba lacallakum tubtaluu in lana imtixaamaa dhacda waxaa dhici doonta in lana imtixaamo lacallakum an tubtalu in lana imtixaamo oo hadda tiradiinan haddaad ka hadlayso waxba inii tari weydo oo fitan intay dhexdiinna ka kacdo cadowgiina inaga faa'iidaysto aad diintiinni ay noqoto tuka cambaar lahoo kale aad imtixaan ku dhacdaan baa dhici karta buu yii nabiga sala allah alay wasalam ma aha muhimmaddu marka tiree waa tayo iyo waxqabsi iyo toosnaan wey qaala wuxuu yidhi saxaabigu abu hurayra fabtuliinaa waanana imtixaamay buu yidhi xudayfa bnu yamaan wey fabtuliina imtixaankuu nabiga sheegaya way dhaqabsatay xataa jacala arajulu wuxuu guda galay nin mina nagamida laa yusallii inuuna tukananin ilaa sira sir mooyeene halkaasaan gaaray in salaaddii aan la dhuudhuumanaan gaarray fitantii muslimiinta dhexdooda ka dhacday ee umare iyo madax ay meesha soo baxeen aan shareecada dadka sidii la rabay uga hogaaminayn haddana masaajidii iyo salaadihii ayaga hogaamin oo looga dambeeyo haddaad iska tukatana waa lagu xidi markaasaad gurigaada intaad sir ku tukato yaan dhowna jamaacadii oo salaaddii waqtigeeda sii sakaraad u yahay yaa iskala tukani mujaamalatan marka midda dambe sunay kuu noqontay horena faradkii bay kaaga dhacday naftaada iyo diintaada ku badbaadsanaysaa halkaasaan gaaray buu leh saxaabiga radi allahu canhu wa ardaa bacdu wuxuu ku saabsan yahay taaliifi qalbi man qof qalbigii baa lasoo dumaya yukhaafu loo baqaya calaa iimaanihi qofka iimaankiisa loo cabsanayo in lasoo dumo lidacfihi daciifnimadiisa darteed oo haddii la eriyo ama maarata lasoo dhaweyn waayo waaba dhici karta inuu sii fogaadaba marka in lasoo dumo oo lasoo dhaweeyo oo xataa xoolo la siiyo ayuu nabiga sal allah alay wasalam samayn jiray wanahyi can alqaci in la gooyana waa la diiday biliimaani iimaan lagu gooyo min gayri daliilin qaaicin daliil qaatic ah oo ixtimaal iyo tawiil geli karin adoon haysanin inaad qof iimaan ku qirto ayadana waa la nahiyey oo tirahdo hebel waa mumin hebel waa mumin inaad tirahdo islaamku waa muuqaalkan kore salaad la tukado la soomo la zakeeyo la xajiyo carabka laga tawxiidsado intaas waxaa weeye waa muuqaal la wada arki karo qofka waad ku xukumi kartaa hebel waa muslim waad dhihi kartaa laakiin iimaanka waxaa daahirka ee muuqda in qalbigana uu ku sugan yahay oo uu qalbiga wax ka soo baxay uu yahay waxaan daahirka ee bannaanka yimid oo tidhaahda mu'min weeye qalbigiisa iyo markaska qalbigaah iimaan ku jira inaad tidhaahdo taas haddaadan daliil cad u haysanin ka abi bakrin wa cumara wa cumaana wa asxaabu rasuulillaahi almuhaajiriin wal-ansaar iyo dadkii loo bishaareeyey qofkii inta aan ahayn oo daliil aada uhaynin iimaan buu leeyahay mumin weeye ma goyn kartid ma dhihi kartid waa muslim baad leedahay sida qofka shahiidkaba aada u dhihi karin hebel waa shahiid qofkii ku dhintaa fii sabiili illaahi shahiid weeye shahiid baa u rajaynayna waad dhihi kartaa leanna ma ogid wallahu yaclamu man yuklamu fii sabiilihi man yujaahidu fii sabiilihi qofka dhaawacmaayo ama la jiha dagaalamayo sabiil ku dagalamay ilahay baa yaqaana daahirka kore un baad xukumaysaa waxaan u rajaynaynaa baad leedahay shahaada khayr baan u rajaynaynaa qala xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan can zuhriy can caamir bni sacdin can abiihi aabihi oo sacdah sacad bin abi waqaas abi waqaaskaasna maalik baa la yidhaahdaa saxaabiyun jaliil radia allahu canhu wa ardaah min almuhaajiriin ayuu ka mid yahay awalu man rama sahma fi sabiili illah wa kaana mujaaba dacwa qaal wuxuu yidhi sacad qasama rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa qaybiyey maalin qasman qayb xoolihii gacanta soo galay nabiga calayh salaam oo masaadirta kala duwan ama haniimo leh ama fay leh ama jizya leh ama zakada leh waxaasoo dhan uu nabiga gacantiisa kusoo dhacaysay huwa alqaasim wallahu mucti asagaa qaybinaaya laakiin qofka si la yidhaahdo cadaha iyo sismada ilaahay baa mas-uulka ahoo qaybta u calaameeyey qolo walbada xoolaha qolada waxay ku leedahay ilahay baa calaameeyey subxaana wa tacaala ehlu zakada waa la sheegay ehlu fayga waa la sheegay ehlu miiraadka iyo dhaxalka waa la sheegay haniimada dad kale waa la sheegay qofka mas-uulka markaa ah qaybin unbaa isaga laga rabaa cadaaladu wax ku qaybiyo ana qaasim wallahu muctii buu dhihi jira nabig alayh wasalaam ee maaha qofka madaxda ah wixii la yidhi qaybi inuu yidhahdo anaaba iskale geelayaa la joogaay buu yidhi geelayaa la joogaay wax la hadla markuu yii waayey wuxuu yidhi anaaba istaqfirullah anaaba iskale len geela anaaba iskale madaxda qaar saasay ogyihiin xoolihii la yidhi ummadda u qaybi iyo wuxuu u fahmay wax isaga uu leeyahay markaasuu qofkuu rabana u diidiy ku canaadi kuu rabana ku mana sheegan kuu rabana suu rabu ku yeeli qasama rasuul lahi sal slam qasmaa rasuulkaa wuxuu qaybiyey qayb cadaalad ku dhisan xoolihii gacantii soo galay faqultu waxaan idhi bu yaa rasuul allah rasuul allow acdi sii fulaanan hebel sii dad buu siinayaa kuna wuu ka boodi nabi alayh salaam qaybinta la qaybinaayo waa qayb qayb xagga laga calaameeyey wey ujeeddaduna waxaa weeyaan dadkan waxa ugu muhiimsan xifdu diin waay diinta in la ilaaliyo adduunyadan marka dad ay ku dhegan tahay oo qalbiga kaga jirto oo haddii xoolo la siiyana oo alxamdulilah dhihi haddii la siin waayana dhaqaaqi oo duurkaba geli dadkaasaa marka rabaa bal qulubtooda in la sugo kuwii muuminiinta ee cabsi looga qabeen iimaankooda meel lagu hubsaday ee tarbiyada qaatay iimaankooda cabsi lagama qabo kuwanaa marka layska jilcinaya dad buu siisiin nabiga calayhi salaam markaasuu midna ka tegay sacad baa fiirinaya markaasuu wuxuu yii yaa rasuul allah acdii fulaanan hebel maa siisid fainahu muminu waa mumine faqaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yidhi ow muslim ama waa muslim ow muslim ama muslim war muslim dheh ah, mu'minnimadiisa ma ogide adiga muslimnimada iyo muuqaalkana aragta waa muslim dheh looma diidana iimaan laakiin inaad waxaas og tahay sheekaal rabaa oo muslimun muslim dheh muuqaalka kore aquuluhaa alaaa saddex jeer baan ku celceliyey nabiga calayh salaam oo markuu xoogow socdaba aan intaas xajin waayo aan dhihi hebel maxaad tagta waa mu'mine wayuradiduhaa nabigana waa ku celcelinaya calaya aaaa aw muslim muslim dheh aw muslim uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam inii la ucdi rajula nin baan siini macnaha ninkaa in iimaan loo diidan yahay inaynan ahayn baad garanaysaa xadiidka inta dambe nin weliba laga fahmi karo inuu yahay siduu sacad u fahmay mumina iimaankiisanaan cabsi laga qabin siduu nabiga calayh salaam siinta uu siina ma aha qofkuu jecel yahay inuu wax siin jiray rasuulka ee wuxuu siin jiray qofkii uu cabsanaayo ee uu isleeyahay islaamnimadiisa iyo iimaankiisa ha la xoojiyo ama waxbuu ku soo biirin karaa islaamka hadduu safka soo galo uma qaala wuxuu yidhi inii la ucdi rajula nin baan wax siinay wahayruhu kaana wax siinaynin baa axabu ilaya aan ka jeclahay minhu kaan wax siinayo <clears throat> midkaan wax siini kaan siinaynin baan ka jeclay maxaa marka loo siiyey midkan makhaafatan cabsi aan ka cabsanayo an yakubahu allaahu inuu ilaahay ku afgembiyo fi naari naarta kan in naar ilaahay wejiga u geliyo oo naar lagu dabagediyaan ka baqaya oo xoolihii haddii lasii waayo wxuu leeya waxaan waaba iskaga tegaynaaba wa minhum man yacbud allaha calaa xarfin wa min annaasi man yacbud allaha wa annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun idma'ana bihi wain asaabathu fitnatu inqalab calaa khasira dunya waka ilahay leeyahy inqalab calaa dalik ayb marka kuwa noocaasaa jiro oo hadday barwaaqo helaanna reerka ku jiri oo islaamka la socob oo fiican tihiin iyo waad wanaagsan tihiin ku dhihi <clears throat> haddii wax waayana waa iska inqalaba calaa dahri inqalaba calaa wajhi qala xadaanii zuhayr bnu xarbi qala xadaana yacquub bn ibrahim adawraqi qala xadaana ibn akhi bn shihaab can camih qala akhbaranii caamir bnu sacd bin abi waqaas can abihi sacad ana rasuula اllahi sala اla alay waslam acطaa rehda koox buu nabigu wax siisiiyey xoolo wa sacdun sacadna jaalisun waa fadhiyaa fiihim dadkaas ku dhex jiraa qaala sacd wuxuu yidhi fataraka rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ka tegay minhum xaggoodii man buu ka tegay dad lam yucdihi uuna waxba siinin wa huwa ninka uu ka tegaaye nabiga acjabuhum ilaya buu leeh kuwa waxbaa siin midkaan ugu jeclahay ugu cajab badnahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan aad u cajabiyey buu ka mid yahay yaan isleeyahay ninkan unba haddii qof la xurmayni yaa la xurmayn lahaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah maa laka maxaa kugu dhacay can fulaan tatruku aad ka tegaysa can fulaan hebel hebel maxaad oga tegaysaa fa wallahi baan ku dhaartay inii la araahu waxaan arkaa muminan mumin inuu yahaan ogaha ama ogahay faqaala rasul lah wuxu sal slam aw musliman ama muslim muminantan mahubi mahubitide muslim ama waa muslim saa dheh ama aw muslima musliman muslim weeyadheh qaala wuxuu fasakadtu qaliilan xoogow baan yar aamusay wax yar uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu waxaan ku ogaa minhu ninkan oo wanaag iyo khayr ah faqultu waxaan yaa rasuul allah maa laka can fulaan hebel maxaad oga tegaysaa fawallahi innii la araahu mumina inuu mumin yahaan arkaaye faqaala rasulla sal slam wuxuu yidhi ow musliman dheh qaala fasakatu qaliilan wax yar baan ka aamusay uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa calimtu min waxaan ku ogaa ninkan yaro qadin buu isleeyahy faqultu waxaa yaa rasuul allah maa laka can fulaan hebel maxaad oga tegaysaa fawallahi innii la araahu mumina mumin inuu yahaan ogahay faqaala rasul la sal slam ow musliman inii laa ucdi rajula horta muminan ta oo muslim weeya dheh intaad ogtahay sheeg ta labaadna oga tegi iyo siismadu islaamnimo iyo iimaan lagu kala xoog badan yahay ma aha arrintu ma aha bale waxaa weeye islaamnimadi iyo iimaankii baa laisku soo jiidayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam siismadiisu qofkii uu isleeyahay islaamnimadii waxbaa ka dhiman ayuuba siin inii la ucdi arajula baan siin wahayruhu axabu ilaya minhu aan ka jeclahay kaan baana ka jeclahay kalsooni ku qabaa khashyata an yuktaba fi naar an yukaba fi nnaar in naarta lagu tuuraa ka baqaya calaa wajhi waji waji lagu tuuro taasaa ka baqayu nabi sala allah alay wasalam marka dadka qaar haddii wax la siin waayo dhibaato badan baa kaa soo gaaraysa oo dacaayadiisi iyo afxumadiisi iyo dagaalkiisi iyo umadkicintiisa iyo dhib badan buu keeni kaasoo kale marka in layska sugo oo wax layska siiyo oo cirdigii lagu badbaadiyo oo diintiisa isaga la badbaadiyo way ku jirtaa way ku jirtaa kan laakiin muuminka ah ee iimaanka leh hadduu qabana waad qaday shareeco u burburin mahayo oo been iyo waxaan jirin sheegi mahayo namiimo iyo waxaan bannaanayn iyo isku dirra ma gelaayo fitne iyo fasaad iyo ummadda ha burburtada ka talin mahayo calaashaan anaa gaajaysan iyo anaa waxwaayey ummad u halaagi mahayo iimaankiisaasaa darraya qaala xadaanii xasan bnu cali alxulwaani wacabdi bnu xumaydin qaala waxaydan xadaanaa yacquub huwa bnu ibraahim bnu sacdin zuhri qaala xadaanaa abi ibraahim can saalix ibni kaysaan can ibni shihaab aلzuhri qaala xadatanii caamir bnu sacdin الzuhri can abihi sacd ibn abi waqaas aلzuhri sacad waa khaalu rasuul abtigii nabiga nabiga abtigiis wey maalin buu arkay markaasu wuxuu yihi wakaa abtigaya bal abtiyaashii nin idinkay naga mid abtigaha ay tusabi farax buu gelinaya wanaag iyo soo dhaweyn waa sacad ibn abi waqaas radi allahu canhu ardaa nabiga hooyadiis waad garanaysaan maxay ahayd hooyadiis nabiga alay slam magaceed aamina binti wahab aلzuhriya ayay ahayd nabiga hooyadiis sala allahu aleyh wasalam annahu qaala wuxuu yidhi acdaa rasuulullah rasuulka calayh salaam baa wuxuu siiyey rahban koox wa ana jaalisun fiihim bimili xadiidi ibn akhi ibni shihaab oo kale can cammi adeerkii oo ibni shihaaba uu ka wariyey wazaada faqumtu ilaa rasuuli illah ninka ziyaadada watana waa saalix wuxuu ziyaadiyey nabiga inuu yidhi sacad inuu yidhi faqumtu ilaa rasuuli nabiga calay salam baan u istaagay fasaarartu hoos baan ugu siraystay oon hebel maxaa uga tegaysaa faqultu maa laka can fulaan hebel maxaa ugu tag waa nin muminahe waxadaana alxasan اxulwaani qaala xadaana yacquub qaala xadaana abi can salix an ismaaciil bn muxamedi qaal samictu moxamed bnu sacdan yuxadiu hada faqaala fii xadiidihi fadaraba rasuulu llah markuu ku celceliyey ku celceliyey sacd ayuu nabiga calayh salaam wuxuu ku dhuftay buu leeyahy biyadii gacantiisii bayna cunuqii wa katifi luquntayda iyo garabka dhexdooda ayuu saa gacanta igaga dhuftay bu nabiga calayh salaatu wasalaam uma qaala wuxuu yidhi qitaalan ay sacad ma dagaal baa sacadow dagaal miyaahdi hebel baa ma siisid baad uhaysaaye ma dagaal baa xoog baa qitaalan ay sacdun buu kuyihi nabig alay slam dhufashadaa haddii halkaa lagu dhuftay nin nasiib laha hela gacanta nabiga weeye calayh salam waxaa ninkaa taabatay barakadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku dhacday innii laa udin rajula nin baan siinayaayo ka aan siinaynin baana ka jeclahay buu yihi rasuulka sala allah alay wasalam baabu ziyaadati tumaaniinati alqalbi qalbiga xasiloonidiisu inuu mar walba ziyaado bitadaahuri ladilati adilada isxoojinaysana uu ku ziyaado adiladan midna waa kawni oo aayaadka kownigahe cirka iyo dhulka iyo wax u dhaxeeya ilaahay waxdaaniyadiisa iyo midnimadiisaa lagu gartaayo haddii ilaahay kayrkii uu jiri lahaa ardada iyo dhulka way fasahaadi lahaayeen tartiibka iyo nidaamkaas kownigahe isku dhaca lahayn waxaad ku garanaysaa alla waaxid ahoo qaahir ahoo qaadira inuu ka dambeeyo oo waxa weye waa calaamo weyn weyn aayaadka kalena waa aayaadka mutliga ahe qur'aanka iyo sunnada iyo mucjizaadka ah ayaduna waa aayad kale weeyaan marka aayaadkaasi iyo mucjizaadka iyo waxyaalahaas is xoojinaya walba midda kale markay xoojiso iimaankii iyo yaqiintii iyo ziyaaratuliimaan baa ka dhalanaya imanku waa sii ziyaadaya imanku waa ziyaadi halkaana macnaheedu waxa weeyaan iimaanku hal martaba inuuna taagnayn sidii ay ku tagtaye iimaanku uu yahay qaybo yaziidu wayanqus inuu ziyaado oo nusqaamo yaziidu biaacaat daacadu ku ziyaadaa wa bitawaafiri اladilati wa tawaahuriha addullada isxoojinaysa ayuu ku ziyaadaya iyo tafakurka kownka aad fikirayso id ilaahay waxdaaniyadiisa iyo aayaadkiisa aad ku yaqiininayso iimaankii baa kuu kordhaaya qaala waxadaanii xarbara bnu yaxya qaala akhbaranaa ibn wahbin cabdullaahi qaala akhbaranii yuunus ibnu yaziid can ibni shihaab can abi salamata bni cabdiraxmaan aلzuhri wa saciid bni musayibin saciid bn musayib bnu xasm can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi naxnu annagaa axaqu ka mudan bishaki shaki annagaa ka mudan min ibraahiima nabi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam id qaala markuu ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi اlmawtaa qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyadma'ina qalbii markuu uu sidaa lahaa ibraahim rabbi arinii itus kayfa kayfada waxaa weye waa istifhaam ifa ifa wa yaa lagu istifhaamaa ma aha ma abuurtaa su-aashu ma aha ilaahay ow ma abuurtaa iyo ma abuuri kartaa ee wuxuu weydinayaa kayfiyada kayfa tucyi lmowtaa sideed waxa dhintay u soo noolaysaa qaala ilaahay wuxuu yidhi walam tuumin miyaadan rumaysnayn qaala balaa waan rumaysnahay walaakin waxaan rabaa liyadma'ina qalbii qalbigayga inuu ku sii xasilo imaam التwxiid ibrahim اkhaliil alxaniif ibrahim اlxaniif miladiisana xaniifiya la dhahaa xaniifiya maaila can kuli shirki ila الtawxiidi waifraad اlcibaada lilah shirki oo dhan qabiilkiisa oo dhan oo gaalnimo isku taageeray oo aabbihi hogaaminaayo yuu intuu ka leexday bu wuxuu yidhi ufil lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah bannaankaas ku istaagay marka yaqiin iyo iimaan wuu haystay laakiin ziyaadu rabaa ziyaada ziyaaraduna mar walba oo aayaadku ay sii kala xoog badan yihiin way sii kala kordhayaan oo haddii aad wax laguu sheego oo laguu sheego oo laguu sheego oo ummadoo dhan isu raacdo cilmulyaqiin baad gaadhi soo ma maxaan u qaybin yaqiinta sheek meeqaan u qaybin saddex aan u qaybin mid waxaa weeyaan bilmacrifati waalcilmi yaqiinta waxaa lagu ogaada koowaad cilmi iyo akhbaar khabar aada heshay in meel magaalo makal mukarama yidhaahdo oo kacba musharafa ku taalo makal mukarama cilmigaa faraha badan ee tawaaturka ah yaqiin baa lagu gaari yaqiin buu faa'iideeyey bilcilmi cilmigaas kadib bilmushaahada soo ma haddana way ka sii xoog badan tahay waaba kanba wixii lagu sheegaya indhahaad ku haysaa mushaahado wey yaqiintii waa sii durugtay way sii aruurtay markaas laheed ma aggaasi kaga taalla makabad ma u egtahay ma u eg waad maqashay laakiin ma dareemaysid nooca xaqiiqada ay ka socota bilmushaahada wey haddana billamsi taabasho gacantaabad ku haysaaba soo ma sii kale xoog badna gacantaad ku haysaa marka bilcilmi waalmacrifati waalkhabar bilmushaahadati waalmucaayana bilmulaamasati waalmasi taabashadii saas u kala xoog badanya marka yaqiintu saas u socotaa waa cilmu lyaqiin iyo caynu lyaqiin iyo xaqu lyaqiin saddexdaas wey marka wuxuu rabaa ibraahim calayh salaam caynulyaqiin inu indhaha saaro waxyigii waa arkay waa rumeeyey waa ibraahim waa khaliil raxmaan waa imaam tawxiid laakiin wixii asagaa indhaha saaro muusa calayhi salaam wuxuu yidhi arinii andur ilayka ayib marka nabigeena calayh salaam baa taxliiqinaya qisada wuxuu leeyahay in loo maleeyo ibraahim shaki inuu ku jiray marka uu yidhi arinii kayfa tuxyi lmawtaa shaki in loo maleeyo waa ka fog yahay anaaba oga owlaysan anigana waad ogtihiin inaana shakisnayn ah. marka taana waa tawaaduc nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tawaaducayaa ambiyadii iyo rusushii oo uu leeyahay waxyaalihii loo malayn lahaa oo idin buu ka anfinayaa aniga miyaad iga shakinaysaan yaqiinteyda iyo iimaankeeda iyo risaaladeeda iyo nubuwadeeda waa maya sidaasoo kale wey ibraahim calayhi salaatu wasalaam wax yaqiin ah yaqiin mooya shaki kuma jirin qaala wuxuu nabigu yidhi wayarxamu llahu luda nabi lud allah uu naxariisto laqad kaana wuxuu hayaa wiikii u duma ilaa ruknin shadiid rukni daran oo xoog leh ayuu ku tiirsanaa ah, low ana lii bikum quwa aw aawii ilaa ruknin shadiid markuu lahaa haddaan xoog inii heyli lahaa nimankii xumaa ee qoomkiisii dhibaatada badnaa ee foolxumada foolxumada lagu salliday ragga inay un rag raadsadaan oy dabada ka fuulaan ayuu markuu si walba u sheelsheeliyey wax walba kula hadlay oo yidhi waa martidaydi war gabdha haddaa rabtaa guursada kuwayga wax walba kala hadlay ayuu markaa yuu guhaaday oo calalxumooday oo isciilay markaasuu wuxuu yidhi maanta haddaan xoog inii heli lahaa ama aan meel adag ku tiirsanaan lahaa sidan igumayna soo fakateen markaasuu nabiga alay salaam tacliiqiya wuxuu yidhi laqad kaana yaawi ilaa ruknin shadiid rukni adag buu nuur haystay calayhi salaatu wasalaam allahu macah wajibriilu macah waalmalaa'ikatu macah ilahay baa ya jibriil iyo malaa'igti waxaa la lan yasiluu ilayk kumadiga annaga iska dhaaf ad noo cabsanaysee adiga ku soo gaari karin baa layidhi lowdow annagaan noo cabsan iska badhaafay yarta waxaa la yidhi yii wixii ku rumeeyey oo yar horay usii kaxee baa layii kuwa waa la baabinaya dabka ka carar dabka ka carar iyo ololka iyo qaraxa dhaci doona meeshan intii la qaaday baa lasoo dabagediyey walow labidtu fi sijni haddaan sijniga iyo xabiska ku jiri lahaa oo ku nagaan lahaa duula lubthi yuusufa duula labthi yuusufa aba lubthi nabi yuusuf inta uu xabiska ku jiray ee dheereed inta haddaan ana xabiska ku jiri lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa addaaciya daacigii i yeeray yuusuf u yeeray waan ajiibi lahaa buu nabi sala allah alay wasalam nabi yuusuf markuu intaasoo sano xidhnaa afartan sanaba qaarkood dhahan uu meeshaa ku xirraa kadib waa kii dee ta'wiilu ru'ya ninkii boqorkaa ru'yadiisii u fasiray uu yidhi malagii ituunii bihi wa qaala maliku bihi i keena hadduu yidhi i keena ninkii lasoo diray falama jaahu الrasuul qaala اrjic ilaa rabika faاsأlhu maa baalu niswati alatii qaacna أydiyahuna ina rabbii bikaydihinna caliim meeshii la rabay markii soo baxday maanta waa lagu fasaxay uu soo raaco yaa wuxuu yidhi maya dhibka xabiska igu haysta waxaa iga daran oo iga foolxun foolxumada dacaayadda suuqa gashay ee anoo cafiifahoo dhowrsoon haween ay maarata wax igu sheegteen oo haween ay igu fidnoobeen inaan marka cafiif ahaado yaa wax walba iga qaybo badan oon sharaftayda dhowrto xabiska waxaa iga daran sharafta ee waxaad ku noqotaa haweenkii gacmaha jarjaray iyo midii u yeedhay bal orod soo weydii baa layidhi la soo weydiiye waxay rabeen ah. markaasay dhaheen wax dhibaatoon ku ognahay ma laha ayadii wax bilowday imra'at alcasiizna waxay tidhi maanta warkay caddaaday bay tiri ana raawatuhu anaa ninkan doonay oo raadiyey oo wax weydiistay oo daba socday oo naftiisa dalbay asagu wuxuu ahaa nin aan waxba dhib qabin ayay tiri markuu beri noqdo oo safxadiisii la tirtiray iyo warqadii wixii qashirha ku jira ee lagu qoray gaalada ku qortay ama dadkii meesha joogay o dacayaddii ay baabaaday iyuu soo baxay marka marka nabiga calayh salaam wuxuu leeyahy isagu anoo intaa xidhnaa haddii la yidhah maanta waad waa lagu soo dayra soo bax waa isa soo raaci lahaa buu leeyahy nabi sala allah alay wasalam wa huwa rasuulullah isagoo rasuulka ilaahaya ad ah og oo dhibaatooyin intaa ka dardaran intii la mariyey naftiisii iyo cirdigiisii iyo sharaftiisii intaasoo dhibaata ah la mariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oon hal mara tanaaulin hal mara aan u tanaasulin cirdigiisa sharaftiisa iyo diintiisa intaa u taagnaa u difaacaya waad ogtihi nabi maxamed sala allah aleh wasalam ee tan wuxuu u leeyahay waa tawaaduc iyo nabiga calayhi salaam inuu nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam karaamadiisii iyo qiimihiisana muujiyo isagana uu tawaaduco oo hoos isku dhigo man tawaadaca lilaahi rafacahu allah ilaahay dartii ninkii u tawaaduco oo martabadiisa hoos isku dhigana ilaahay kor buu u qaadayaa qofka iskibriyana hoos baa loo dhigayaa sidaa way sunnada ilaahi subxaanahu wa tacaala qaala waxadaanii bihi in sha allah buu leh bihi waxaa xadiidkan ii sheegay in sha allah cabdullaahi bnu moxamed bin asmaa adubaci in sha allahdaa tacliiq miyaa mise waa tabaruk in sha allahda marka qaar waxay waa iska tabaruq qaar waxay leeyihiin xogow shakiga ku jiro ma hubo hadduuna hubin marka xadiidka waxbaa yar galay gelitaanka waxba ma yeelayso xadiidka isagoo mawsuula soo martay oo maaragtay cad oo sanadkiisa uu cad yahay oo taxan yahay yaad soo martay kana mutaabaca wey waxay marka yidhaahdeen qaacida yuxtamalu fi lmutaabacaati waashawaahidi maa laa yuxtamalu fi lusuuli saasay dhahaan waa qaacida xadiiiya wey yuxtamalu fi lmutaabacaati waashawaahidi maa laa yuxtamalu fi lusuul usuusha uu musanifka leeyahay ee wax ku bineeya ee shuruudiisa waafaqsan waxyaala aan loo ixtimaalaynin baa waxaa la iskaga tasaahula oo loo fududaystaa mutaabacada iyo shaahidki iyo kuwa ila ictidaad iyo xoojin baa loo keenay asal meehe cabdullahi bnu maxamed bnu asma dubaci qaal xadaana juwayriyat bnu asma dubaci asaguna can malik ibni anasin can الzuhriyi ana saciid bn musayb aba cubayd ahbarahu can abi hurayrata can rasuuli اlahi salى اlah alيه wasalam qaala nabig bimili xadiidi yunus can zuhri mutaabacawi wa fi xadiidi malik walakin liyadmaina qalbi qaala uma qara'a hadihi اlaaya xata jaazaha aayaddan uu akriyay ilaa uu ka dhameeyey aayaddii ah, uu ka dhameeyey saa manaa fakud arbacata min aayri fasuruna ilayka ilaa akhir aaya alla tusay nabi ibraahim alayh salaam afar shimbirood baa la soo qaad googoo meelaha ku kala tuurtuur kadib u dhawaaq baa layidhi markaasi deen ayagii oo saa isku dhexgalaaya oo abuurkii ilaahi subxaana wa tacala awoodiisi indhihiisu ku arkay qala xadaana cabd bnu xumaydin qala xadaana yacquub an ibrahim bni sacdin xadaana abu uways <coughs> abu uways ismaaciil bin abi weyskii waaa raawida ahaan jira raawi taqaanay ismaaciil bin abi weys aabihii wey aabihii wey abu weyskan wasmuhu cabdullaahi bnu cabdillaahi bn uweys cabdullaahi ibnu cabdillaahi bn uweys ibnu malik ibnu abi caamir alasbaxi malik ibnu anas ayay halkaas kaga dhaceen malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi caamir soomahayn waka kanna waa cabdullaahi bnu cabdillahi bn uweys ibnu malikin ayay halkaas iskaga dhacayaan abu uwaysi qaal can zuhriyi ka riwaayati malik biisnaadi waqaal uma qara'a hadi alaaya xataa anjazaha ilaa uu ka dhameeyey baabun wuxuu ku saabsan yahay wujuubu liimaan iimaanka waajibnimadiis birisaalati nabiyina nabigeena risaaladiisa la aamino muxamadina sala allahu alayh waaalih wasalam risaalada nabiga iyo rasuulkaayna waxaa loo soo dhiibay in la aamino waajib weeye in ilaa jamiici annaasi dadka dhammaantii loo diray nabiga calayh salaam wa naskhi lmilali millooyinkii iyo diinihii in la nasakhay bimillatihi nabiga milladiisa lagu nasakhay wixii adyaanahaayoo jira oo dhanba diinta nabi maxamed baa lagu nasakhay sala allahu aleyh waali wasalam xataa wixii markaasi aan eh, eh, eh, ku dhicin taxriif iyo tabdiil iyo aan la bedelin wuxuu soo waxaa nasakhaaya risaalada nabi maxamed sala allah alay slam baa nasakhi oo hadda waxaad istiqlaalan ku dhaqmi karto adyaantii kale ma jirto kitaabkan qur-aanka ya sunnadan ayaad ku dhaqaysaa wixii waxyigaana waa isxoojinayaan waa isrumaynayaan wixii markaasi khusuusiyada ummadaha ay kala lahaayeen axkaamahana waa la kala leeyaha oo shaqaba iskuma laha ama tawxiidka iyo iimaanka iyo usuushu iskaga mid wey alambiyaau owlaatu callaatin buu nabig alay salaam ambiyadu waa sida wiilal walaalo oo kala aabba oo kale diintooda iyo tawxiidkooda waa hal ummahatuhum waaxid mxuu ahaa aabbayaashoodna wuu kala tegsan waxa ujeeda abuuhum waaxid ummahatuhum shata aabbahood waa hal waa kala waa kala hooyo waase isku aabbo marka aabbaha tawxiidkii baa lagu tilmaamaya hooyadaa kala tagsanna furuucdii iyo axkaamtii ummad walbaba gaara u kala laheyd wey marka <coughs> diinta nabi maxamed calayhi salaam iyo risaalada maxamediyada ilaa jamiici nnaasi kaafa inay tahay waa inaad rumayso ooda dhihin qoladaasna sax bay ku taagantaha qoladana sax wey qoladana sax wey deena la yidhaahdo aladyaan asamaawiya laisku qabto oo la yidhaahdo milla ibraahimiya jirta wa la yihahdo alibraahimiya oo hadda gaalada ay u sacyinayaan oo kuwa zanaadiqada iyo calmaaniyadii iyo inta diidan diidan masalat lwalaa walbalaa oo idinba waxay u sacyinayaan in la mideeyo adyaan baaba'day oo la tirtiray oo la nasakhay oo taxriif ku dhacay oo been laga buuxiyey wixii kalena la nasakhay oo shareecadan cusub lagu nasakhay ayay rabaan inay intay ictibaar u yeelaan oo dhahaan waa saxsan yahay kan kanna waa saxsan yahay islaamkana waa saxsan yahay midooboo daawirtu hal xeedha iskugu imaada taana ilaahay waa diiday rasuulkana waa diiday sala allah alay wasalam waxaan akrinaynaa mar walba lakum diinukum waliyadiin inaan shaqo la isku lahayn oo masalat lwalaa walbaraawa oo kuwaana waxay diinahaan u haystaanee shirkiga gaalnimada waa la weydiin doonaan ha haystaano haddayna soo islaamaynin annagana diintaanana xaqaan haysanaynaa qofkii noogu imaada inna noogu imaada mooyeene qofna ugu tegi meyno laakiin waxaa hadda dhacay waxaa weeyaan mafaahiimta dhacday muslimkii baa sidii loo wada loo wada ee loo caburinayay dhibaato badan loo marinayey afkaartiisa wax badan oo qashina looga buuxinayey ayaa waxaa loo fahansiiyey in wax la wada qabsado ah, in wax la wada qabsado oo hal diina lawada matalayo oo hal meel laiskugu imaado tanaa dadkii maarata laga dhaadhiciyey oo loo sacyinaya hadda loo ordaya waxaa la yidhahda taqaarub aladyaan diimihii oo laisku soo aruuriyo oo la mideeyo oo laisku keeno oo hal meel taana ma dhici karto haddii waxaa laiskugu imaado meesha waxaa taalla tanaasul baa yaalla marka ma adaa tanaasulay oo diintaadii ka tanaasulay oo tawxiidkaadi ka tanaasulay oo xaqaadi ka tanaasulay oo rasuulkaadi ka tanaasulay mise ayaga ficlan waxa tanaasulaya waa qofka muslimka ah wey kollaba gaal ku kari maysid maxamed baa rasuul allah ku kari maysid halkaasuu taagan yahay nabiyaashii kale qaar ka miduu sheeganaya nabi maxamed waa diidan yahy kol nabi maxamed ba hadduu diidan yahay meeshaas ku imaanaysa maxay ta marka maadaa nabi maxamed ka tanaasulay ha antum ha antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum watu'minuuna bilkitaabi kulli saasuu ilahi leh subxana wa tacaala waad jeceshiin ayagana inama jeclo diintood dhan ba idinka jamiicu rusul baad rumaysantihiin ayaguna ma rumaysna nabigiini ma rumaysna sida laiskugu imaan marka sida laiskugu imaan maxay tahay wax taqaaribuuladyaan la yidhaahdo iyo wax diin samaawi la yidhaahdo oo maanta shaqaynoo jirto oo nabiga diintaas lagu soo dejiyey risaalada qur-aanka iyo sunnada aan ka ahayn oo diin loo ictiraafsan yahay cinda allahi iyo cinda ahli alxaqi maba jirto ma jirto wixii kale gaalaa la yidhahdaa walidalika waxaa arkaysa dad badan oo muslimiinta kamid ah afkooda inay ka dhowrayaan gaalo muslimiintii dadkaan muslimkahayn baad maqli muslimiinta iyo dadkaan muslimka ahayn warka hadalkii xanafta laga reebaya oo ilaahay baaba kufaar inay yihiin gaalo yihiin caddeeyo qur-aan ku sheegay maxaad ooga bii isagaaba gaaloobe marka gaaliga muslim wey qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana leyt can saciid bn abi saciidin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa min alambiyaa nabiyaasha ka mid ma aha min nabiyin nebi ilaa qad ucdiya waxaa la siiyey nabi kasta oo ambiyadii ka mida min alaayaati aayaadka iyo mucjizaadka maa mucjizaa la siiyey miluhu asagoo kale aamana calayhi lbasharu ay basharku rumeeyeen nabi walba waxaa la siiyey mucjizo ku filan in lagu rumeeyo nabinimadiisa iyo rasuulnimadiisa mucjizo ku filan ayaa la siiyey wainamaa kaana wuxuu ahaaday alladii mucjizada uutiitu laysiiyey waxyan waxyi buu noqday owxa allaahu ilaahay u waxyooday ilaya aniga faarjuu waxaan rajaynaya an akuuna inaan noqdo akarahum kuwa ugu badan ummadaha tabacan taabican dadka raacaya yowma alqiyama maalinta qiyaamo taasuu nabig sala allah alay slam leey mucjizaadkii jirtay casaa muusa naaqatu saalix shaqulbaxri qowmi muusa calayh salaam badii dilaacday iyo ushii noqonaysa maska iyo naaqadii hashi ka soo baxday buurta ka soo baxday iyo waxaasoo dhan mucjizaad waaweyn oo lagu garan karo aaya aayaadka ilaahay kamida iyo nabiga rasuulnimadiisa iyo runnimadiisa waxaasoo dhan waxaa ka xoog badan intaas ayaga mucjizada nabiga intuu noolaan bay shaqaynayeen ushii muuse calayh salaam markuu dhintay kadib ma shaqayso oo haddii mar walba dhulka la dhigo oo saxaro kasta laga horgeeyo ulunba iska ahaan naaqadiina meelu ku dambaysay waa kii la gawracay nabiga oo noolba waa kii la gawraca hashiina la gawracay badi maalintaa unbaa la gudbay kadib dambana ooma dilaacin halkaasi ku dhammaatay laakiin mucjizada khaalidada ilaa qiyaami saaca soconaysa waatee waa qur-aankan kariimka oo cajabgeliyey ijaazgeliyey awood ay u waayeen bulaqadii iyo fusaxadii ay awood u laayeen ilaa yowmina haada inay asagoo kale ay keenaan jinni iyo ins hadduu isku imaado suurad qur'aana way keeni waayeen way keeni waayeen marka mucjizadan qur'aanka ah ee balaaqada culamaa culamaaulbalaaqa ay amminkan la yaaban yihiin iyo fasaaxa iyo naxw iyo wax walbaba inna haba yeelaatee yani shay walba meeshii ugu saxsaneed ku socda waa mucjizo khaalidaah dhinaca kale qur-aankan asaga is aayad aayad duqaynaysa aan jirin aayad aayad duqayn saddex iyo labaatan sano wixii nabiga ku degaaya calayh salaam baa wax iska hor imaan jirin iska hor imaan jirin nabigana markuu kusoo degaba markaasba wuu sheegi asaguna qalbigiisii ku qoran yihiin looxuu akhriyey maaha aha muraajaco uu sameeyey ma jirto qalbigiisa ilahay ku sugay subxaana wa tacaala ayadana mucjizo kaley ahayd in nabi aan waxba qori karin waxna akhrin karin waxay allah wixii cilmi ugu badnaana isaga uu sheegaya dadka ay ka baranayaan inay tahay marka mucjiza wuu qortaa la dhihi lahaa waxuu ka soo akhristay wuu soo daalacday lee buu galay waxaasaa la sheegi lahaa wax uu qori karo meel wax ku qorana ma qori karo wax uu qori karana ma laha wuxuu aqrin karana male leh asaga marka sharaf bay u tahay nabiga sal allah alay wasalam iyo ammaan isagoo sidaas inuu noqday aclamu nnaas dadka midka ugu cilmi badnaa uu noqday sal allah aleyh waali wasalam nubuwadiisi iyo risaaladiisi iyo mucjizadiisay tusaysaa qur-aanka kariimka ah waxa uu ka hadlaya axkaam ah ee xukun ah ee firada saliimada ah iyo qiyaaska iyo caqliga jeligaah qiyaaska jeliga ah waafaqsan ayaduna waa wax mucjizo oo la yaab la wey inuu ka hadlaayo wixii maqnaaye hayb ahaa ee tegay iyo wixii soo socday wixii markaa la taagan yahay uu ka hadlaayo in maalin walbaba la arkaayo qur-aanka wax lagu sheegay la arkaayo oo adduunka markuu ku biiraba qur-aanka kariimka ah uu sano ka hor uu sii caddeeyey ayadoo laftirkeeda baaxifiintii iyo dadka baaritaanka ku jiray la yaab ay ku noqotay waxaasoo dhan marka waxaa weeya waa mucjiza khaalida oon daba dhammaanaynin weligeedna way joogaysaa taasaa marka ka xoog badan mucjizaadkii ambiyada kale intii loo soo dhiibay markaa dhammaatay tana ka xoog badan saas darteed buu nabigu wuxuu leeyay faarjuu waxaan rajayn an akuuna inaan noqdo akaro ambiyada midka ugu badan taabican raacid mid raaca yowma alqiyama maalinta qiyaama hadalkan dambe waa calam min aclaami nubuwa nubuwada iyo nabigeenna calayh salaam nubuwadiisa iyo nabinimadiisa calaamo tusaysa wey inuu nabi ahaa sala allah alay wasalam xoojinaysa wey maxaa yee markuu nabigu sidaa lahaa calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd fii zamani qilati lmuslimiin xilli muslimiintu ay yar yihiin oo in yar ay ahaayeen maka iyo madiina intaasay muslimiintu ay ka koobnaayeen marka inuu yidhaahdo isagoo xilligaas jooga ambiyadii iga horraysa oo dhan baan ka badan doonaa atbaacda rumaysee raacday taas waxa weye waa mucjize iyo iyadoo laftirkeeda calaama min calaama nubuwa ila intii nabi muuse raacday ee rumaysay waxaan kale ay sheeganayo dhanba inxiraaf weeyaan oo gaalo wey waxba kama jiro kuwan kale ee maaratay nabi ciise sheeganaya sidoo kale waxba kama jiro intii isaga raacday ee rumaysaa laga hadlaya ee xawaariyiintaha ee rumaysay ee saxdaha ee waxba bedelin markii la fiiriya iyo nabigeena calay slam inta rumaysay wax isku dhow maaha wax isku dhow maaha dayib qaala xadaanii yunus bn cabdillah cala qaal akhbarana ibn wahbin qala akhbaranii camr ana aba yunis xadaahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيه waslama qaal wاladii nafsu muxamadin biyadihi ilahay baa ku dhaartay laa yasmacu bi ima maqlo axadun qof ima maqlo min hadihi اlumma ummadan kamida ummatu dacwa loo jeeda hadda ummaddan dacwada iyo diinta oo dhan ay u taallo in la gaarhsiiyo oo ay dhagaystaan yahuudiyun waa kaa ummatu dacway ka mid yihiin yahuudi ima maqlo walaa nasraani ima maqlo ilan dadka ummata moxamed bay soo galaya xagga dacwada marka laga hadlayo in la gaarhsiiyo sidaa sidoodoo kale yahuuddu ma aha shareecadeena ayagu waa waa mujtamac cunsuriya oo ayaga beso unbaa sheegta diinta ay haystaan laakiin innaga diinteena waa diin caalami ah yahuudiyadu ima maqlo walaa nasarani ima maqlo uma yamuutu ma dhinto walam yumin asagoon i rumaynin biladii ursiltu bihi wixii laisoo diray asagoon rumaysnayn ma dhinto ilaa hadday dhacdo kaana min asxaabi naar asxaabu naartuu ka mid noqon buu nabiga sala allah aleh wasalam maxaa yeele diintaas waxaan ka ahayn oo laga aqbalaya ma jirto ina diina cinda allahi islaam diinta ilahy waa islaam wman ybtaqi ayr slaami diina falan yuqbala minhu laga aqbali maayo qala xadaana yaya bnu yaya qaal abarna hushaym an salix bn salix lamadani can shacbiyi qaala ra'ytu rajula nin baan arkay buu leeyahay min ahli khuraasaan nin reer khuraasaanahoo sa'ale shacbiya caamiru shacbi weydiiyey su'aal faqaala wuxuu ku yidhi yaa abaa camar abaa camaro waa caamiru shacbi ina min qibalina ina min qibalina dhinaca annagaas min ahli khuraasaan khuraasaan iyo dhulka aan degno xagga annagaas dhulkaasi naysaabuur iyo khuraasaan iyo jumhuuriyaadka hadda la yihahdo dhulkaasi yaquuluuna dad waxaa jooga yaquuluuna dhahaya ninbaa waxay dhahayaanoo ku sheekaystaanoo caado ka noqotay fi rajuli ninka idaa actaqa hadduu xoreeyo abato addoontiisa uma tazawajaha uu guursado addoonuu lahaa uu surraysanayay intuu xoreeyey ayuu haddana markay xor noqotay guursaday fa huwa ka raakibi badanati nin hashiisii uu xajka u waday ama hadyada u waday fuulay ayuu la mid yahay raakibi badanati Ah, neef uu sadaqaystay qof saaran neefuu sadaqaystay qof haddana duba uu noqday ayuu lamid yahay saasaan ku sheekaysanaa faqaala shacbiyu shacbi baa wuxuu yidhi xadaanii abu burdatu bin abi muusa ii warrame can abii abuu muusa alashcari buu ka warramay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal alaaatun saddex qolo yuutowna waxaa la siin doonaa ajrahum ajirkooda maratayn laba jeer baa la siin doonaa saddex qolo ajirkooda laba jeer baa la siin doonaa rajulun oo laba ajir bay leeyihin macnaha rajulu nin min ahli kitaab ahlukitaab ka mida aamana rumeeyey binabiyihi nabigiisi rumeeyey nabigiisii rumeeyey oo diintii iyo miladii u haystay nabigiisi dhaba intuu u rumeeyey buu waxbaba ku dardarin wa adraka nabiya nabi maxamed buu deena soo gaaray sala allahu aleyh wasalam fa aamana bihi nabi maxamedna wuu rumeeyey watabacahu markaasuu raacay dariiqadiisii iyo waddadiisii wasadaqahu waa rumeeyey falahu midkaasi ajraan laba ajir buu leey wa cabdun ilaa waqtigii nabiga alayh salam uu soo baxay dad waxaa jira la dhihi jiray alxunafaa dad reer quraysheed oo reer carbeeda oo dadkii diimihii hore haystay qaar ka mid ahoo diintoodii intay ilaashadeen meel la galay oo waxba aan bedelin haystay oo asnaam aan caabudin yay wax ka soo qaateen ah, alxunafaa baa la dhihi jiray waraqa binu nawfalka soo socdaa kamid a ah, waraqa binu nawfal ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid aha zayd ibnu nufayl zayd ibnu nufayl ah, zayd ibnu camr ibnu nufayl zayd ibnu camr ibnu nufayl oo saciid ibnu zayd aabihiis casharata mubashariin ninka kamid a saciid lila aabihiis xunafaa marka ninkii isagoo nabiyaashii hore rumaysan haddana nabi maxamedku soo gala rumeeyey laba ajir buu leh warajulu nin baa laba ajir le asaguna kaana lahu amatun addoon buu lahaa faqadaaha waa koriyey qadaaha waa barbaariyey fa axsana wuxuu wadaajiyey qidaaha qidaa'aha qadasiinteedii iyo barbaarinteedi iyo nolosheedii iyo maciishadeedi uu badbaadiyey yani waa koriyey wey uma adabaha markaas markaasuu edbiyey oo waxbaray fa axsana wuxuu wanaajiyey aadanaha edabteedii iyo tacliimteedii waxbarashadeedii buu hagaajiyey uma actaqahaa markaasuu xoreeyey wa markaasuu guursaday falahu ajraan ya midba ah, fa aamana waatbacahu wasadaqahu falahu ajraan sax wey wa cabdun addoon baa laba ajir leh mamluukun laleeyahay addaa gutay xaq allaahi tacaala xaqu ilaahay ku lahaa oo soon iyo salaa iyo cibaadaha buu gutay oo xaqa sayidii sayidkiisa xaqiisana waa gutay isagana falahu ajraan laba ajir buu leeyahay warajulu way midka saddexaad kaanad lahu ay u ahaatay amatun addoon faqadaaha waa koriye waa masruufay fa axsana waa wanaajiyey qinaa'aha qadasiinteedii iyo masruufideedii iyo maamulkeedii buu hagaajiyey uma adabaha waa edbiyey waxna waa baray callamaha wa adabaha wa axsana ta'diibaha fa axsana adabaha edbinteediiiyo waxbarashadeedina waa hagaajiyey uma actaqaha intuu xoreeyey hadday xor noqotay wa tasawajaha guursadaydeed ilaan iyo edab iyo barbaarin intaasoo ixsaanay abaala intuu u galay ayaa hadduu haddana xoreeyey intuu markuu xoreeyey ay meelo kale ku dhici laheed oo si kale ay noqon laheed cifadeedii iyo dhowrsanaashaheediibuu haddana dhowray waa guursaday cismadiisuu geliyey gacantuu weli ku hayaa ayadoo markaasi xor aho boqorada falahu ajraan laba ajir buu leey saad u leedihiin ka raakibu marka xadiidkaasaaba jireen nabiga alayh salaam saddexdaa qole laba ajir buu leeyahy alimaamu suyuuti raximah llah wuxuu leeyahy kitaab la yihahdo maطlcu اlbatrayni fii man yu'taa ajruhu maratayn maطlcu اlbatrayni fii man yu'taa ajruhu maratayn yacni dadka ajirkooda laba jeer la siinayo yuu kitaab ka qoray ilaa toban sifo ayuu soo arooriyey uma qaala shacbiyu lilkhuraasaani wuxuu ku yidhi khud hada alxadiida xadiidkan qaado khuraasaanigii buu ku leeyahy biqayri shayin shay la'aan xadiidkan qaado wixii wax dhib ah iyo wax culays ah iyo waxaad u marto oo dhiba aysan jirin oo rafaada qaada buu yidhi ma dhibaad u martay magaaladaadi baad joogtaa cilmigaasa intaa leyra waa lagu baray waa lagu siiyey dhib omaada marin soo maaha qaadaha buu faqad kaana arajulu siday ahaan jireen buu markaa yuu xasuusinayaa ilaa wixii markaa aadan taariikhda iyo qisaska aadan gacan ku haynin sidaad unbaad mooday in weligeedbu ku socon jiray sida ma ahaan jireen wuxuu leeyay faqad kaana arajul ninka wuxuu ahaan jiray yarxalu kii rarta oo safra fii maa duuna haada xadiidkan in ka yar yuu ila almadiinati ilaa madiina khuraasaan baa la joogaa khuraasaan markaasaa ilaa madiina xadiidkan aan kuu sheegay in ka yar buu u socon jiray oo intaasoo bada la mari oo intaasoo saxraa la mari oo intaasoo oor iyo gaajo iyo cabsia loo mari oo intaasoo cagamurux iyo baaba-i loo mari markaasaa deena madiina la tegi lagu daadan oo xadiidka la weydiin deena culammadii saasaa la ahaan jiraye adigana waa kale si fudud baa intaad ii weydiisa kugu jawaabadoo gurigaada jooge iga qaado buu iga qabso soo warcad maa warkaas warcad wey waana lhiman soofeen ardaygaasi himadiisu kor u qaadaya oo u soofeenaya iyo xasuusin nicmada iyo abaalka iyo wanaagga waxa ay leedahay nicmada ilaahay marka ay gacantaada soo gasho inaad garataa la rabaa oo gaman laba gacmood ku qabsato labada gacmood inaad ku qabsataa la rabaa haddii laakiin aad tasaahusho oo fududaysato sidaa haddaba iska badnaatay wakhtigan la joogo aqoontii iyo macrifadii iyo kusabirkeedii uu iska yaraaday iyo sidii waaga hore loo mari jiray waddankan hadda intii laga safro waxaa la aadi jiray xaggee intii hooyo iyo aabbo iyo reer iyo dhammaan laga wada tago yaa waddan aan la arkin la aqoonin iyo dad aan la aqoonin baa la aadi jiray xaggee la aadi jiray baardheera qaar baa aadi jiray qaar baa kismaayo aadi qaar baa xamar aadi qaar baa meel ka fog aadi jiray gobolka hiiraan baan garanayaa kuwa nooga imaaday da gobolka ka tageen xagga noogu yimid gobolka hiiraan <coughs> oo dalabatul cilmi ah oo gaajo iyo rafaad iyo duruuf iyo cadho badan ay martay waxaasoo dhan markaa cilmiga khayr iyo baraka lagu helaa iyo nuur iyo ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala kuu barakeeyo dadkana uu u barakeeyo laakiin haddii si sahlan aad ku hesho sidii dhibka badneed waxba u ololi maysid oo raadin maysid sidaa fuduud eed ku heshay ku qaado alxamdu lilahina dheh ilaahaynu noo sahlay subxaana wa tacaala culummada waxaa laga barto gaar ahaan culummadii iyo wixii aqoonta lahaa ee macrifada lahaa in badanoo ka mida way dhinteen in badanoo ka mid ahna waa odayaal duqoobay qaar xanuunsan intaynan nafta ka bixin nin walba wixii aad ku tuumayso ka reeb ha laga reebo culummada qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cabda bnu sulaymaan xaw xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan xaa xadana cubaydlah bn muaadin qaal xadaana abi qaal xadaana shucba kulhm can salix bn salix bhada isnaad naxw baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan nuzuuli ciisa calayhi salaatu wasalaam nabi ciise inuu soo degi doono ibna maryam xaakiman bishariicati nabiyina muxamed asagoo ku xukumaya dadka shareecada nabi moxamed sala allahu aleyh waali wasalam yanii markuu nabi ciise soo degaayo ma aha nabi risaalo cusub asaga loo soo dejiyey wax ku maamuli ee waa xaakim fulinaya oo dhaqangelinaya oo faafinaya diintii nabi maxamed sala allah alay wasalam marka waa mujadid ee muasis maaha mujadid weeye muasis ma aha isna wax ma aasaasayo nabi risaalo kuso degaysa ma aha ee waxaa weeyaan wuxuu cusboonaysiinayaa oo bocorka afufayaa milata muxamed sala allah alay waslam diinta islaamka qala xadadna qutayba bnu saciidin qala xadana ldxaw xadadana moxamed bnu rumxin akhbarana lid can bishaar can musayib anahu samca abu hurayrata yaquul qaala rasul sal slam waladii nafsii biyadii baa ku dhaartay layuushikana waxaa degdeg ku imaan doona yusrican waxaa soo degdegi doona mar dhow imaan doona ama dhici doonta an yanzila inuu soo dego fiikum dhexdiina ibnu maryam maryamo wiilkeeda ciisa xakaman isagoo xaakim ah muqsidan caadil ah dadku kala xukumi oo maamuli oo shareecada nabiga wax ku xukumaya fayaksiru saliiba saliibku jajabin macatabkan gaalada ay meelaha ku xidhaan ay kanaaysta ka taagaan ay leeyihiin nabi ciise oo la gegay oo annaga darteed u dhintay kada ay shubhayaan waxba inuu ka jirin waa la jajabinaya wayaqtulu lkhinziira doofaarka ay cunaana waa la dilayaa wayadacu ljizyata jizyadana waa la dejini oo wax jizya oo xoolo oo la qaadi ma jirto gaalada laga qaaday ilan gaalka ama islaam haddaan la islaamaynin jizyada bixi haddii kale dee xarbi baata waa lagula dagaalamay saasay shareecadu wax jizya oo la aqbali marka maanta ma jirto wax udhexeeya ma jirto islaamnimo iyo gaalnimo toos ah islaam haddii kale dagaal wayadacu ljizya jizyada baahi ma taalloo lama baahno waa kanoo wuxuu leeyahy nabigu wayafiidu lmaal xoolihii baa faafaaya badanaya badan xataa laa yaqbalu axadun qof aqbala waa la waaya qof aqbala ayaa la weyn kol hadan xoolaba aan loo baahnayn jizyadu meesha way ka bixi xadana cabdlah cla bn xamaadi abubakr bn abi shayba wzuhayr bn xarbi qalu xadana sufyan bn cuyayn xaw xadana xarman bn yaya <clears throat> qal abarana ibu wahbin qal xadana yunis xaw xadana xasan اxulwani wcabd bn xumaydin yacquub bn ibrahim bn sacdin xadana abi can salix kulhm can zuhri bhada isnaad wfi riwayat bn cuyayna imaman xaaluu yahay buu nabi ciise soo degi muqsidan caadil ah imaamadaas waa hogaankii wey ti salaada maaha salaada isaga imaamka noqonaya ma tujinaya dadka safku dhinac ka gelaya ee waxaa tujinaya muslimiinta imaamkoodii baa horay usii wadi mahdiga ninka la yihahdo maxamed bin cabdillaah oo xilligiisii buu imaan doonaa imaama muqsida wa xakaman asagoo xaakimaho cadla cadaalad wax ku maamulaya fii riwaayati yunis xakaman caadila asagoo xaakimaho caadil cadaalad wax ku maamuli walam yadkur imaama muqsida nuuna sheegin wa fii xadiidi saalixin xakaman muqsida kama qaala leyt wa fii xadiidihi min ziyaada xataa takuuna sajda waxay noqon doontaa hal sujuuda alwaaxida oo keliya sujuudda keligeeda yaa khayran waxay ka khayr badnaan doontaa min adunya addunyada iyo wamaa fiiha haddaba way ka khayr badan tahay sujuuddu adduunka waxa ku jiro o dhan ee waxaa laga wadaa xilligaas markii la gaaro waxaa yaraanaysaa horta karatulmaal iyo waxaa is-aanaysaa qilat amal karatulmaali iyo qilat lamal baa isqaabili hadda waxaa weeye amalka iyo yirdiilada iyo xoolo jeceelku aad buu u badan yahay xoolaha in lasii badsadaa mar walba la rabaa markaasi xoolihii meel walbay tuuran yihin wax xoolo la yidhahdo waqti loo hayo oo la rabo ma jirto qiyaamihii baa soo dhow ciisaba hadduu soo baxay waa la wadnaha farta lagu hayaa buunkii iyo qiyaamihii baa soo dhow adduunkiina meel walbuu ka imaado oo meel walba iska daadsan aamaashii iyo yiridiradii loo qabayna adduun maba sii noolaanayne adduun maba jira waa baaba'aye yaa las weydiini markaasaa sujuudda lagu carari oo xoolo kasta iyo wax kastoo kastooo la siiyo sujuuddaasaa kaaga muhiimsan meesha hadda intii uu faradka lala imaado xoolo raaris lagu maqan yahay dadkaas sujuud iyo allabari iyo cibaado iyo diin unbaa laskugu imaan wey xoolihii meel walbu kasoo qulqulayahay uma yaquulu abu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shitum haddaad rabtaan waxaad akhristaan qowluhu tacaala wain min ahli lkitaabi maa min ahli lkitaab ila layu'minanna bihi ahlulkitaabka ka mid ma aha qof ilaa layu'minanna bihi wuxuu rumayn doonaa bihi bihidaas ayaa laysku hayaa marka ciise calayhi salaam waa la yidhi nabi maxamedna waa la yidhi alayh isalaatu wasalaam waxaa laakiin hadda sida loo soo daliishaday ee ku jira siyaaqa waa nabi ciise calayhi salaam qof kasta oo il kitaabka ka mida wuxuu si dhaba u rumayn doonaa bihi nabi ciise inuu yahay cabdullah addoonka ilaahay wa ruuxun minhu uu yahay wa ibnu amat illaah addoontii ilaahay wiilay dhashay inuu yahay rasuul inuu yahay ayuu rumayn meesha hadda ay aaliu alaai iyo ibnullahi ay leeyihiin warkaa wuu dhammaanayaa nin kasta oo ilkitaaba la bihi ciisuu rumayn doonaa qabla mowtihi intuuna ciise dhimanin iyo qabla mowtihi ahlulkitaabka intuuna dhimanin damiirka mowtihiina isaguna khilaafa ka taagan marjicu damiir qabla mowti intuuna ciise dhimanin marka ciise uu soo baxo ahlulkitaab oo dhan ciisay rumayn doonaan nabi rasuula inuu yahay intay rumeeyaan bay ummadda nabi maxamed dhinac ka raaci doonaan qabla mowtihi intuuna nabi ciise dhimanin waxaa ka caamsan qabla mowtihi qabla mowti ahlilkitaab qof kasta oo oo nabi ciise ku sheegayay inuu ilaah yahay ama wiilkii ilaahay uu yahay oo mushrig ahaa markii nafta ay ka baxayso xaqiiqadii dhabteed u arko ciise inuu nabi rasuul ahaa oono ibnullaahi iyo alla unan ahayn ayuu rumayn doonaa wey laakiin wakhtigaa uu rumaynayo waxba u tari mayso waa xilligii ay naftu gaadhay oo la diidayba iimaan iyo camal saalixa midna aan laga aqbalaynin qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana laythun can saciid bn abi saciidin can cطaa bni miina can abi hurayrata anahu qaal qaala rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay layanzilana waxaa soo degi doonaa ibnu maryam nabi ciise xakaman asagoo xaakiman caadilan caadil ah fala yagsirana wuxuu jajabin doonaa asariiba macatabkii ay luqunta ku wateena ay shacaarka u ahaaye beenta ahaa wala yaqtulanna wuxuu dili doonaa alkhinsiira doofaarka ilan waa khabiid rijsi weeyaan doofaarku ayagaana cuna wala yadacanna wuxuu ridi doonaa oo tuuri doonaa aljizyata jizya la bixiyo islaamnimo bes oo maala aqbali wala tutrakanna waxaa laga tegi doonaa alqilaasa geeri eh, muxuu ahaa qilaaska ahaa qurbacda iyo qaalmaha geela yaa kilaas la yidhaahdaa alkilaas ah, waa laga tegi doonaa waa geela lagu jecel yahay ee ishu ay qabanayso ee la jecel yahay iyo asagoo daaqaya banaanka laga mariyo waxbaba lagu falaynin sujuud iyo maanta qiyaamadaa soo dhow uma loo fadhiyaa waida alcishaaru cutiladi weeyaanoo xoolihii waa laga kala tegi falaa yuscaa loo sacyin maayo calayha calaa xifdiha wa ricaayatiha in la xifdiyo la raaco xoolihii awe soo xareeya koo doona waqti la iskaga bixin maayo walatadhaban xoolihiina meel walbay ka bateen oo cadaaladii ciisa calayhi salaam ayaa waxay sabab u noqotay in xoolihii ifaad almaal xoolihii meel walba yaallo markaasaa deena xoolihii oo batay iyo yarodiiladii oo yaraatay qiyaama isha lagu haya walatadhabanna ashaxnaa waxaa baabi'i doonta ashaxnaau cadaawad dadka cadaawadda ka dhexaysa iyo xiqdiga wuu baabi'i doonaa adduun unba hadda laisku haystaa moogtahay adduun soo gabaabsan soo baaba mar walbuu ka iska tuuran yahay wax ku fali male dahab baa lala wareega wareegaga qaata qofkaa qaada meelaysa marka yaad cadaawad u qaadi watabaaqudi isku caroodka wataxaasudi isxasadka alla hebel wax ka baabi'iya walayadcuwanna wuxua ilalmaali yadcuwanna waxaa laiskugu yeeri doonaa ilalmaali xoolaoo falaa yaqbalu axadu qofna ma aqbali doono xoolahan iga qaata qof le baa laga aqbalin xadaana xarmar bn yaxya abarana ibn wahbin abarana yunus can bni shahaabin qaal akhbarani naafic mawla bn abi qataada alansari an aba hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam kayfa antum see xaalkiina noqon doonaa yaa ummata muxamed ummadda nabi maxamedow idaa nazla ibnu maryam markuu nabi ciise soo dego fiikum dhexdiina su u soo socdo dimishqi ka soo degaya dimishqi asagoo laba marqaba oo dhalaalaya oo biyo ka tifqaayo laba malag labada garab ka haysta ayuu soo degaya ila ciise kor buu jiraa samaduu jiraay ma dhimanine wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu lakin shubiha lahum bilah ileh bal rafacahu allah waa soo degi doonaa marka ayada xaalkiina say noqon wa joogo say noqon doonaa sida la in la noqdo waxaa weeye imaamkana salaada iyo hogaanka diimeed in loo daayo ciisena calayhi salaatu wasalaam tadbiiqa shareecada iyo hirgelinta iyo axkaamta loo daayo cadaaladda iyo maamulka iyo guud isagaa looga dambaynaya waxaddaanii maxamed bnu xaatim qaala xadaana yacquub bin ibrahim qaala xadaana ibn akhi bnu shihaab can camihi qaal ahbaranii naafic mawla abi qataada alansari anahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam kayfa antum sayay xaalkiina noqon doona idaa nazla ibnu maryam markuu soo darnaba ciise fiikum dhexdiina waamakum ama kuntum ma aha imaamata salaat amakum imaamatu salaat ma aha ee waxaa weeye imaamada iyo hogaanka xukunka iyo maamulka amakum uu imaamhogaan imaam imaam qaa'idoo hogaamiya inay noqdo oo shareecada sidii loo xukumi lahaa uu inagu maamulo waxaddaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana waliid bnu muslim qaala xadaana ibn abi diibin can ibni shihaabin can naafic mawla abi qataada can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal kayfa antum ida nazla fiikum ibnu maryam markuu soo dego faamakum minkum idinka uu deen hogaan inay noqdo faqultu ibn abi diib waxaan ku yidhi ina lawsaaciya xadaana can zuhri can naafic can abi hurayra waimaamukum minkum buu yidhi adna waxaa tihi waamakum baad leedahay imaamkiinnii oo minkum idinka imaamani ah oo inagu dhex jiro oo mahdigii ah oo ina dhex jooga markuu ciise soo baxo maxaa samayn doontaan imaamukum buu yidhi xadiidka abi hurayra kale ee min ariiqi awsaaci can zuhri ah ama waxaa tii waamakum uu imaam inii noqdo wuxuu ka fahmay marka su-aasha waxaa weeye imaamkii salaadda u fahmay qaala ibnu abidiid baa u saxay wuxuu yidhi tadri ma ogtahay amakum iyo waimaamukum minkumtan iskuma dhacayaan tadri ma ogtahay maa amakum minkum idinka uu imaam inii noqdo waxaa loola jeeda magaran qultu waxaana tukbirnii ii sheeg ma garanaye qaala wuxuu yidhi faamakum uu inugu hogaamiyo bikitaabi rabbikum rabbigiin kitaabkiisii tabaaraka wa tacaala wa sunnati nabiyikum nabigiinna sunnadiisa tadbiiqeeda iyo xukunkeeda uu inagu hogaamiya loola jeedaa ee maa amakum uu salaadiina tujiyo xadaana waliid bnu shujaac wa haaruun bn cabdillahi waxajaaj bnu shaacir qaaluu xadaana xajaaj bnu maxamed almasiisi can ibni jurayjin qaala akhbarana abu zubayrin annahu samica jaabir bn cabdillahi yaquulu samictu nabiya yaqulu laa tazaalu daa'ifa koox ka zuuli maysa koonkan iyo adduunkan min ummatii kamida ah yuqaatiluuna dagaalamaya cala alxaqi xaq u dagaalami diintooda aan ogoleen inay ka noqdaan oo ay ka tanaasulaan daahiriina weliba way muuqdaano dad qarsoono la arkaynin mae waa muuqdaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama laga gaaro ayay daahiriin yihiin oo qaalib ku yihiin haddaad mabda'aada iyo diintaada aad haysato si kastaba culays iyo cabuujinha lagugu hayee diintaada haddaad ku dhegan tahay daahir baa tahay guusha adigaa haya mabda adiba haddaan lagaa bedelin qaala fayanzilu ciisa ibnu maryam nabi ciisaa soo degaya calayhi salaam fayaquulu amiiruhum <coughs> amiirkooda wuxuu leeyahay <coughs> amiir bay sii lahaayeen oo hogaamiyay sii lahaayeen moogtahay amiirkoodiibaa wuxuu leeyahay oo salaada tujiye tacaala kaalay ciisow sallii lanaa na tuji salaada buu leeyahy fa yaquulu ciise wuxuu leeyahy laa maya ina bacdakum barkiin yaa calaa bacdi marka kale umara u ah waalamiiru yusallii raciyatah amiirkaa raciyadiisa tujinaya takrimata lilaahi ilaahay karaamaynta uu karaameeyey haadihi lumma ummaddan uu karaameeyey imaam ayagunbaa isku noqon amaa ciisa calayhi salaam asagu waa xaakimkii guud weeye shareecada iyo tadbiiqeeda iyo maamulkeeda iyo wixii ku saabsan ayuu isaga u taagan yahay arrimahaas u taagan yahay ama imaamada iyo amiirnimadu idinkaa iskale waa kale waaweyihin waa kale sarreeyaan wey wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah waslam ala mamed